faqiih noqosho lacallaka waxaad mudan tahay an tatajaawaza inaad ka gudubto min marxalati اlfaqiih faqiiha marxaladiisa inaad ka gudubto ilaa faqiihi nafsi aad u gudubto kamaa yaquulu sidaa yidhaahdaan alfuqahaau wa huwa faqiihu nafsigu alladii waa midka yucalliqu alaxkaama axkaamta ku xidhaa bimadaarikiha cilooyinkeeda asharciyati sharciga loo nisbeeyey waa midka ku xidhi kara axkaamta xugun walba meeshii laga soo qaatay iyo madaarigtiisa iyo adiladiisa iyo cilooyinkiisa aw amase faqiihi lbadan inaad u gudubto kamaa fi istilaaxi اlmuxadisiin sida muxadisiinta istilaaxooda ku sugan sheekh maxamed ibn saalax alcuthaymiin wuxuu leeyahay faqiihu nafsiga waa salaaxu qalbiga qalbiga oo hagaaga caqiido saliima ku hagaaga maxabada khayrka lala jeclaado dadka muslimiinta qalbiga oo ku hagaaga sidaas weeye taasaa kadib markaa haddana fiqulbadankii ayaa qofkii gaaraya oo ah macrifatu اlxalaali wاlxaraam iyo wixii shabaha halkaas ayuu tacliiq ka qabtay sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuuna yidhi dadaa waxay ku dareen fiqi saddexaad oo aan ahayn faqiihu nafsi iyo faqiihulbadan midnaba oo waxay yidhaahdeen waxaa jira fiqu lwaaqic waaqica iyo xaaladda aad dadku ku sugan yihiin waa inaad la socoto fiqul waaqic waxaa loola jeedaa waqtiga iyo waxaa loola jeedaa waqtiga aad nooshahay waxaa jira inaad la socoto acdaada maalan makrigooda inaad la socoto kaas ahaan waxyaalaha cadowgu muslimiinta u maleegaya inaad la socoto waxay aaday ugu soo waxaa ka mid ah yidhaahdeen oo laga maarmaan ah dadka madaxda ahoo muslimiinta xukuma laftirkooda xogtooda inaad la socoto ma gaalaha wuxuu ma muslima waaqicooda xaqiiqadooda inaad la socoto fiqul waaqica la yidhaah waxayna yidhahdeen qofkan faqiih ku ahayn waaqica caalimba ma ahanba caalimba ma aha saas darteeda ayaa juudi badan loogu bixiyaoo xarakaad badan ama ururaad aad ugu dadaala aad arkaydaa shirada la qabanaya shirkaas marka laisku yimaado hadhow shaqaa laysku diraya adiga waxaa lagu diray inaad idaacadaha soo dhegaysato usbuucan war keento telefishinada la socoto jornaalada soo baxa iyo mujaladaha akrido bal adiga usaydyada soo akri adigana meel heblaa lagu diray waaasa la arinaa waaasa la arinaa usbuuca dambea la keena gabara hadle waxay leedahay anuu intaas idaacadoon dhegaystay waxa weyaan maraykanka siyaasadiisan aad wax badan ugala socday anigana ruushkan ku maqnaa aniguna kuuriyada waqooyiyaan jiray waxa weeyaan intaasaa laisu keenaha la aruurinaha marka la taxliilina saas buu yidhi saas haduu yidhi markaas waxaa laga fahmaa saas inay tahay calaaqada hebel dowlad heblo kaafira iyo dowlad heblo muslima ka dhexayda nuucaas gaal hebel a ku sheegay gaal hebel hadduu saas ku sheegay waxaan ka fahmaynaa midkan ra-iiskaaho meesha fadhiya in xukunkiisu saas yahay ama gaal yahay ama kadaa yahay saasaan ka fahmaynaa waa la taxliilina marka taliil waa la furfura marka waa la cilayna hadalkee la cilayna la sharaxa ah. ah, saasa la wadaa marka waxay idhahdeen qofka aan waaqicas la socono masaaidku imaana kitaabkaanu iska laqbayna wadaadkan waa laabana cashar kaleetu fiirina baxiyu gala masalu baara waxa weeyaan adduunba meelu maraka waxay idhahdeen marka isaga kama hadli karo masaa'ilka oo siyaasiga ah ama masiiriga ah ee ummadda mustaqbalkeedu ku xidhan yahay ehelna uma ahan inuu ka fadwoodo aad qaarkood waa ku sameen waa caytameen oo waxay yidhahdeen culamaa ulxayd wanifaasa la yidhaha yidhahd xaydka nifaaska in la bartaana hadda waa diinad waa waajib weli waa waajib in la bartaa marka waxay yidhahdeen culamaa ulxayd wanifaasa la yidhahdaa oo culumadaasu masaa'ilkaas baadu dahaaray maanta ag fadhiyaan waxaasaa nijaasa waxaasaa daahira saasaa loo qubaysaa saasaa loo weyse qaadaa ayaga waxayna fiqigoodu halkaas laakiin dad caalamkii iyo siyaasadii iyo warka haya maha ah, dadkaas marka waxay dhahdeen ehel uma ahan inay fadwoodaan ad xoogaha dahaarada waa la weydiin karaa xaydka iyo nifaaska iyo wixii ku saabsan iyo weysada iyo waa la weydiin karaa laakiin masaa'ilka oo masiiriga ah, ummadda mustaqbalkeedu ku xihan yahy waxba lagama weydiin karo ehelna uma ahan in la weydiiyo saladaasaa shiiku marka tacliiq yaroo kooban ka baxshay iskumana dheeraan wuxuu yidhi qaar waxaa jiru yidhi fiqi saddexaad oo soo baxay hadda mar dambe wax horay loo yaqiin ma ahayn fiqulwaaqica la yidhaahdaa gaara gabalaa dadkii ka mid ah waxay ku xidheen in la jawaabo oo waxay yidhahdeen man lam yakun faqiihan bilwaaqic falaysa bicaalim laakiin wuxuu waxay halmaameen nabigu inuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ah, qofka ilaahay khayr la doono ilaahay wuxuu fahamsiiyaa diinka ma dhihin nabigu sal اlahu alيه waslam man yurid ilahu bi khayra yufaqihu fi اlwaaqic waaqicuu la socdaa ma uusan dhihin laakiin fi diin uu yidhi nabigu sal اlahu alيه wasalam uma qafaluu can xaqiiqati waaqica haddana arrin waaqica iyagii halmaameen laftirkooda mid kaloo waaqica oo waa maxee ku mashquulidda fiqulwaaqica lagu mashquulaa wuxuu qofka ka mashquulinaa diinkii alle inuu fahmo bal wuxuu ka mashquulinaa tacabudkii saxiixada saxiixa ahaa ilaahay in cibaadada loo kali yeelo qalbigu u gadoomo ilaahi weynaa aayaadka kowniga ku fakadhiyo kuwa sharciga waa xaqiiqo dadka fiqulwaaqica ku mashquulsan inaysan ka ogayn fiqiga sharciga wax badan ah, wax badan kama oga maxaa dhici karta sababtu waxay tahay wuxuu yidhi shiiku xaqiiqadu waxay tahay mashquulinta shabaabka lagu mashquuliyo fiqulwaaqica waa sadi iyo isbaaro iyo kacelin fiqigii diinka laga celinaya sababtoo qalbigu waa weel marka uu shay ka buuxsamo shay kale waa diida ah, qalbigu waa weel siis shay hadduu ka buuxsamo shay kale ma lagu shubi karo weel buuxa maya ma dhici karto ma dhici kartaa shaygiyo wax kaaga buuxaan inaad wax kale ku shubto iyo un kuwii hore kaa daadan maya haddaad wax inaad ku shubato rabto wixii horaad ka shube fiqulwaaqica dadka uu ka buuxo oo websaydyada aad ula socda oo waxa weye facebookga aad ula socda idaacadaha aad u dhegaysta waxa weeyaan awood umale mana fadhi karaan casharna kuma cedhi karaan kumana leyli karaan kumana dadaali karaan awood umale hadduuba shanta salaad tukadaba alxamdulilah hadduu cashar yimaadana wax natiijaa ka keeni ma intaas la fadhiyo oo isleeyahay idaacadda hiblahdaa ku dhaafayduu fadhinaa waa la ordaa meel miisuu saaraa websayduu furaa facebooku akraa maantoona waxbuu dhegaysaa waxaas haddana fadhi kudiru tega saasaa ka dhalanaysaas dii la yidhi waxay tusaydaa saasna inay meesha ku jirto intaas taxliil iyo dhegaysiya la wadaa marka awood uma leh cashar uu akhristo inta meel la fadhiisto inuu toban goor ku celiyo kalla uma kalla ma dhacaydo mm, waaqicana qof kastoo yaqaana wuu ogi arrintu inay saas tahay mm. waa ogi nin <laughs> xoogaa daacada alla naxariisa waaba dhintay iga sheeg wuxuu yidhi habeenaan shir iskugu nimid uu yidhi iyadoo fiqulwaaqacaas iyo waxaasaa la soo aruuraya kolleyba marka habeenkii wuxuu yidhi maqribkii ilaa ceshihii hal ninaan culummahan xamayna yidhi markaas waqtiga naga dhamaada waxaan ceshihii oo la tukaday maqribkii asalam aleykum anigaas hebel fiqulwaaqac lama socdo marka sidaasuna yahay marka iska maanta oo iska daldalmaa waxa weeye marka dee adduunku meel u socda usan war ka hayn marka ha masaasa anigu laftii waa dareemay markaasaan ceshina ku adim ar ceshaana marka aadna shirkayba habeenkaas intaasu ahaayo Ah, shirka yagu habeenkaas intaad waxu qabteen marka shiiqiyaasuna ama tafsiiru aqra ama xadiisu aqra ama caqiidu aqra xay ummadda u anficeen xayse naftooda u anficeen fiiri xay naftooda u anficeen xay ummadda u anficeen marka waa la buuxiyey weelkii khalaas wey oo u dhammaatay wax kale ma galaan ilaa midda hore laga shubo Ah, maanta odhan hebla ka warran hebel ka warran hebel waa le waa munaafiq munaafiq maan waaba gaalaa la yidhi waa la helay nin gaaloo hadda ka hore kulmeena la arkay nin idaacad hebla laga dhegaystay websayteka hebela saas qoray waxa weeyaan sawirkiisaa la arkay isagoo heblaayo la fadhiya intaas taas waxaa ka sii daranuu yidhi waxa fiqulwaaqica laga qaadanaa waa riwaayaad daciif ah mawduucaad ah iyo wasaa'iluliclaam masmuucada wax la dhegaysto maqru'ada waxa la aqriyo mar'iyada iyo waxa la daawado wey intaasa ah waxaa lagu dhisaa fiqulwaaqic marka haddana maxaa la sii socda intaas wax ka daran kow horta marka horeto warka gaalku sheegay xugun ma lagu qaadan kara wax kale iska da hadduu yidhaahdo ninka hebel hebel oo muslimiinta xukuma iyo aniga kaniisadan ku wada tukanay hadduu yidhah nin gaala warkaas ma la aqbali karaa ninkaas ma lagu xukmi karaa yaa maya ma bannaano ma bannaano in la aqbalo iska daa gaala nin muslim ah ninka muslimka ah ee faasiqa ah waa tukadaa waa faasiq khamradu cabaa waa zaani waa daroogayste waana muslim kaas warkiisa ma la aqbala maya yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu wa fii qiraa'atin sabciyatin fatafabatu iska hubsada waa haddee faasiq muslim ah ka warran mid gaal ah, ah ma og jeeda dadku waa kala dareen badan inaa wakti anagoo iska dhallinyaro yaryara uu wuxuu noo akhri jiray bugaag nin aad u qiiro badan oo xooga islaamka jecel waay oo gaaladana neceb waa fiicanta inaad gaaladana neceb tahay islaamkana jecesha laakiin waa inaad jahli aysan ku socon cilmi ku dhisanta marka aad nin u qiimo badan oo gaalada neceb oo islaamka jecel waa marka buu gaala leeb runta qabto oo carabi u bedelo oo ingiriis ku qoran uu noo akhrina ta soo sawiro kitaab ka dhigo ardada loo qaybina markaasaan akhrisayn noo akhriya buugu marka akhriya nin gaalo oo uu qoray oo uu qoray oo ingiriisa eh markaasaa waxaa ku qoran maxamed cabdiwahaab caydiis qayb ka mid a ah. ninkaas waa shaydaan uu leeyahy ninkaas waa shaydaan waa nin gaalo annagu nala socdaa annaga gaaladaha isla soconna aniga isagoo isla shaqaynaa marka inuu saas u yahay waa inaad ogaataan marka wuxuu yidhi dadkan u akrinahay adnagiu raba noo akriyo dadku marka inays ardadu isku dareen ahayn fiiri qaar waxay dhi noo akrisho xaqiiqan la ogaadaya ha waaqic naga qarsoonaa way waa la ogaaday ninaa wuxuu yidhi kaale dhegayso shiikh gaalkan shiiqan hadduu caayay ma la aqbalaa markaasu ha waa la aqbalaa dee waru ka warrama markaasuu yidhi gaaladu nabi maxamed waxay dhihi jirtay sala allahu alay waslam saaxir majnuun shaacir ma la aqbalaa warkoodii markaasuu baraarwadaadki maya lama aqbalaayo nabigii caayeen maynaga sheegaayo markaasuu yidhi nabiga atbaacdiisa ma ammaanayaan gaaladu atbaacda nabiga gaaladu ma ammaanayan mise waa cay mise waa cayayo waa caayan soo maaha saad u aqbalayn weli aada noogu akriyda balaayada ha arwaarhum ka bixi warqadaasu baxshay <laughs> intii kalena loo akri warqadaas halkaas horaad waa la siiyo soo ma jeed gaal hanfari layhaha qoray ma garad marka waxaasaa fiiri xugun lagu rida markaasaa waxaa la saar caalimaa la xukmina madax nin madaxa la xukmina mid ganacsataa la xukmina dadaan la xukmina al gaal hebelaa sheegay aawi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu aaw muslimiinta warkood seed war uga qaadayda aaniya iska badaa abar dadka gabalkood taxliil iyo khabar ma kala yaqaanin u sheekh maxamed sal uthaymiin waaqicaa dhece nin gaalaha taxliilina ama qof kalaa taxliilina arrintaas waxay tusaydaa saas hadday saas tahay saasay tusay saasay tahay taxliilku war maaha waa ra'yi iyo ijtihaad iyo istimbaad dhacdadu wax ka istimbaada qofkaanu markaas taxliilku waa nuucaas arrintaas saas haday tahay waxay tusaydaa inay saas tahay oo sidaasu ka dambaydo ama sidaasu dhici karto waa takmiinaad waa taqdiiraad waa wax asaga uu ku ijtihaadayo ma maahan abar markaasuu leeyahay ninkaas oo abarkaas ninkaasaa sheegay taliil iyo abar marka la yaqaan isagu uu leeyahay gaal hebela saas sheegay arrintuna saas marka hore waa gaal marka dambena waaba taxliil abarba ma abarkiisana in la qaata maba ahaynba soo maa waa musiiba haddana musiibo kale lasii dul saaray musiiba musiibo kale lasii dul saaray mideeda kaleeto u fiirso ugu dambayn wuxuu ku gebangabeeyey fiqulwaaqica qofku waa u baahan yahay waaqica inuu fahmo oo haddee waaqaca wixii aadan ka fahmin shayga mogta waa anagii soo nidhi alxukmu calaa shay farcun can tasawuri shayga xukm lama sii karo haddaadan macnihiisii karan soo maa laakiin wakhtigaaga inaad ku wada bixida maaha waaqica xaqiiqo wey in loo baahan yahy wax laga ogya muslimiintuna waaba fardulkifaaya culammada gabal yihahda in ay makriga cadowgoodu maleegaya wax ka ogaadaan laakiin maahan wakhtiga in lagu wada bixiyo maaha watiga in lagu wada bixiyo ma dadkuna ma odooga karaan in badanoo dulaabta ka mid a ah hadday waktigooda xataa ku bixiyaan cilmigooda unbay ka hoogayaan maa natiijo kama gaari karaan ah, laakiin dadka gobol way dhici karta in wax ogaa karaan ma garatay shaygii marka xugun in la saaro la rabo ehelka yaqaan waa in wax laga ogeydiyo ugu dambayn qofku haddii waaqica uu adduunku ku nool yahay ka jira ka jaahil yahay amase hoosba usoo oo wuxuu ka jaahil yahay gaalo meeshaan fafadhida oo cadow ah oo balaayo iyo shirki meeshaan ku mareegayda uu ka jaahili ma nuqsaanay ku taha caalimka may nuqsaan kuma ah nuqsaan kuma ah ya nabiyullaahi sulaymaan oo mulkigiisa meeshaad ogtiin alla gaarsiiyey shimbirkii hududkaah wuxuu soo ogaaday wuxuusan war gaalo meel meeshaan iska fadhido <laughs> ma garata famakaa hayra baciidin faqaala axadtu bimaa lam tuxit bihi waji'tuka min nabain min sabain binabain yaqiin iiri Ah. shimbirkii hududka wuxuu leeyahay waxaan cilmi ku koray waxaadan wax warakayn aduu faqaala axadtu bimaa lam tuxib bi ah. nabi sulaymaan maku ma ku cebaysany maya subxaan allah see ugu cebaysany ah. anaa war waxaadan warkahayn meeshaanan soo arkay naag lagu caabudayo so uma jeedin oo qoomkeeda u sujuudayaan adiguna melka kadibna markii u ogaaday waxbaa laga qabta soo ma ma ogeyn kahor kahor wax ma ogeyn marka inuusan ogeyn maku nuqsaansan hoos ba u soo deg boqor ama nin xaakima ama nin madaxa oo meeshaan jooga oo gaal qalbiga ka ah afkana muslimkaaga sheegaaya haddaan caalimka ogeyn maku ceebaysanyi kuma ceebaysano ah, kuma ceebaysano mar hadduu afka islaamnimo ka sheegana haddaadan hoos midka ku jiro ku ogeyn maku ceebaysanyi maya madiine munaafiqiinta joogay nabigu qaar uusan ogeyn sala allahu calay wasalam ah, wa min man xawlakum min alacraabi munaafiquun wa min ahli اlmadiinati maraduu calى nifaaqi laa taclamhum naxnu naclamhum sanucadibhum maratayn ilah wuxuu leey subxaana wa tacaala dadka hareerihiina degan oo reerbaadiyaha munaafiqiina ku jira iskabadaa reerbaadiyaha magaalada madiino waxaa kula jooga kuwo munaafiqiinahoo ku murxay ku murxay munaafiqnimada oo waxa weeyaan ku noqday khubara ma garat xarfan oodan garan karin siu kuugu dhool la cadayna suu waxa wey mar isku booyina madax u ruxa mar aad isleedahay kan islaamka lagama jecla maman munaafiq nabigu ma oga ma ku ceedaysany marka munaafiq adigu aadan ogayn oo meeshaan jooga ceeb kumadi ah, wax ceeba xel kuma og adugu wixii la ogaa karo in la ogaada dhib ma leh waa fiicanta weliba makriga cadowga ay muslimiinta u maleegayan in la ogaadaana waa shay wanaagsan weliba xil layska saaro oo ciddii weliba ogaa karta ay ku dadaalaan laakiin maahan in cilmiga looga haajiyo qofka aan ogaynna ma ku ceebaysna ambiyadii wey waxaan sheegayna soo ma jeed kuma ceebaysna markii la ogaadaa xukunka umanaasibkaa laga leeyay soo ma middeeda kale waa been caalim hebel waaqica waxba kama oga waa been waxaad tidhaahdaa qaybuusan ogaynan ogaydhe ee hadhihi waxba kama oga qof banu aadano caqlila oo nool oon waaqica waxba ka ogayn ma jiro laakiin waxaad tidhaahdaa wax qaybuusan ogeyn saas dhe ah, waa runta markaas qaybuusan ogeyn waa dhici kartaa ah, inuu ogaado arday ama simidaan caamiya oon hikaada aqoon u ogaa karo waaqia wax ka jira oo aan caalimka ogeyn mana ku ceebaysno ah. maa ku ceeb shimbiraa soo ogaada sooma gaalo meeshaan fadhido soo ma jeedi marka in la ogaada waa shay fiican laakiin caalimka nuqsaan kuma ah mideeda kale ugu dambayn haddaad inta cilmiga ka haajirto goobaha cilmiga oo aad waaqica ka daba dhacdo awooddaada ku bixido maskaxdaada ka buuxido aad khabiir ku noqoto ood xaata xaqiiqo ogaato iska daa been iyo waaad waxa weeyaan gaalo ka qaadatay xaqiiqaadba ogaatayba soo ma jeedi haddaad cilmigii ka haajirtay waaqic cilmi maku siina makuu jawaaba waad ogaatay shaygan waa sidaan xukunkeedii ma taqaani waa ka haajirtay marti waxaad ugu tahay culummada fasalu ahla dikrin kuntum laa taclamuun waa inanta culamada u timaado tira waaqica sidaas wey sidaasaana ku ogaado sharcigu wuxuu ka qabaa inaad culamada loo timaado maahane waaqic asaga kuu jawaabi ma waaqic fadwo maku siina maya bal waxaa xaqiiqo ah haddaad waaqica ka daba dhacdo culummadiina aad ma jareexayday marka dambe adugu inaad noqoto muftari ilahay iyo rasuulkiisa ku been abuurta oo ka go-aan qaata masaa'il haddii ahlulbadah la iskugu keeni lahaa ay waxa weyan ahlu baycati ridwaan raadsa lahaayeen soo ma jeedid intooda ka maqan oy dhilaayeen kaligan kuma filnid inaad adugu mowqif ka qaadato oo tiraa xukunkeedu waa saas taasna waa saas waana aragnay dad oo mufakiriin lagu sheegayo oo baabka cibaadaadka waa fiican yihi qofka waa ogol yahay daliilka iyo aayadda iyo xadiiska markay joogto abwaabta siyaasadda markay joogto caqlaaniyiin isku bedelay oo marka nimanka calmaaniyiinta maxay aaminsan yihin shareecada maanta uma suubatay qaban soomaa laguma dabaqi karo diinkan wakti hore soo deg maanta haddii uu waa w waxyaalaha gobol waaqica marku kuu sheega aad tirado hadde sidaasu aayadaasuna kaleed ama xadiiskaasa sidaas kale culummadayna saas u fahmeen aykule waxaad sheegayda wakti hore ee tanu arrintu sidan hadda waa ka kulusha oo yaa u diina marka arrintan kulula sheegayda waan diinka hore lagu xukmay ma diin kalea soo degaa subxaan allah marka waaqica xadkiisa yaan la dhaafsiin waaqica yaa ha laga indhabeelo macnaheedu maaha qofku waxa weeyaan acdaada wixii laga ogaa kara laga ogaada waa sax laakiin in laga daba dhaco oo waktiga lagu baabaasho oo cilmiga looga hijroodo waxa weeyaan baas iyo balaayay dhasha maahna wax kayra ma keenaydo xaqiiqadu faajil wareeji an fiirada cinda alwaaridaati waxyaalaha soo aroora agtooda dhacdaa ku imaanayda tanna waa dadka masaa'ilka inay ka jawaabaan doonaya waa arrin muhiim jiddan ah markay dhacda kugu timaado dhacdadii si fudud ha go-an gaari faajil wareeji annadara fiirada cinda alwaaridaati waxyaalaha soo arooraya dhacdada xawaadista agtooda bitakriiji lfuruuci furuucda la soo saarideedoo calalusuli adilada lagu soo saaro adilada inaad ku soo saarto farac walba daliilkiisii aayadiisii xadiidkiisii inaad ku soo saarto wa tamaami alcinaayati iyo ilaalinta iyo ku dadaalidda inaad dhammaystirto bilqawaacidi qawaacidda lagu dadaara iyo wadawaabid dawaabidda saddex shay oo aad u muhiim isdabadhiga usuushu waa adiladii adilatlkitaab wasunna waa usuushu waa adiladii adilatlkitaab wasunna walijmaac waa midda koobaad ta labaad alqawaacid wadawaabit qawaacidka iyo dawaabiddu waa kala wen qaacidada weyn qaacide marka la sheego maala waxa la dh alyaqiinu laa yazuul bishak baab kastay geli hal baab gaarkuma ah laakiin daabi marka la sheego daabiku baabu gaar ku yahay haddii daabi loo sheego dahaarada baab kale gelima haddii salaada marka la joogo daabi loo sheego baab kale gelima soomka baabka daabidka loo sheega baab kale gelima baab daabidkii ganacsiga loo sheega amase beeca baab kale gelima marka waxay farqiga udhaxeeya yahay qaacidadu waa caam fii abwaab اdiin kuliha laakiin baab daabidku wuxuu khaas ku yahay baab baabuu khaas ku yahay marka intaan qofku waa inuu aad ugu dadaalaa adiladii oo ah alkitaab wالsunna wاlijmac qiyaaskii saxiix ahaa iyo alqawaacid wاdawaabit <clears throat> sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin halkaasuu ka taabanayaa markuu intaas sheegay ka gadaal oo wuxuu leeyahay dad badan <clears throat> dad badan oo maanta oo mubtadiinoo dulaabulcilmi ah maslak sheeg ah iyo qowl wax qaba aan la arag qowl wax qalba aan la arag waxay ugu dhaceen waa inaysan qawaacidda iyo usuusha haabitadaas fiirin diintu waxay leedahay qawaacid iyo usuul haabito ah oo kal jibaali oo kalea qofku haddii marka uu qawaacidkaas iyo usuushaas ku socdo dariiq saliimuu ku socona laakiin adiladii kitaabka iyo sunnada hadduu ku fiiriyo fiiro ka qaawan oo ka maran qawaacidkii iyo dawaabidkii wuxuu u fahmaa diinkii si aynsan culummadii muslimiinta hore u fahmin ilaa qawaacidkan iyo dawaabitkan culummadaa dejiyeen waa dariiqii lagu fahmayay kitaabka sunnada marka waxaad noqonaydaa inaad sabiilmuminiinka ag marto marka ood adugu si kale u fahanto marka sidaasaa kugu dhacayn marka in aad qofka uu ugu dadaalo adilada kitaabkii sunnada ijmaaca inuu ogaado tan kaleetana inuu aad ugu dadaalo oo uu aad u dabagalo masalada ah usuulka iyo qawaacidka inuu aada u ogaado ugu dadaalo wa ajmic kulmi oo awooddaada iskugu geel linadari fiiro fii farci maa farc farcyada ka mida aad fiirineen bayna tatabucihi farcaas la raacraacidiisa iyo wa ifraaqi lagu shubidiisa fii qaalibi shariica shareecada sargoynteeda lagu shubo qaalibka alcaami guud oo min qawaacidihaa shareecada qawaacideeda ka mida iyo wa usuuliha usuusheeda almudaridati usuusha ee qiyaasowdoo mudaridada ah farac markaad fiirinaydo ood xugun u rabto sargooyada shareecada la aad horta qaalibka asarkiisa qaalabka waxaa la yidhaahdaa kabaha qofka tolaa wuxuu leeyahay geed uu ku cabiro sar uu ku cabiro oo uu yaqaano oo kab walba lagu cabiro qofka tobanka jirkaa sar uu leeyahay loogu cabiro kan labiyo toban jira midka shan iyo toban jira maqaaro saasuu haystaa qaala baa la yidhaahdaa haddana waxaa loola jeedaa adiladii shareecada oo wax lagu miisaami jiray ayaa loola jeedaa wa ajmic aruuriyo isku keen awoodaada ha la kala harin wa ajmic aruuri linadari fiiro fii farci maa farac farcyada ka mida aad fiirinaya bayna tatabucihi faracaas la raacraacidiisa wa ifraaqi iyo lagu shubidiisa fii qaalibi shariicati shareecada sargoynteeda lagu shubo qaalibka alcaami ee caamka ah oo min qawaacidihaa shareecada qawaacidkeeda ah iyo wawsuulaha usuusheeda almudaritati ee qiyaasowdan leexleexan ka qawaacidi اlmasaalix wa dafci darari walmashaqa oo kaleeto waxay yidhahdaan culammada muslimiintu shareecada islaamka dhammaan laba qaacidaa lagu koobaa jalb اlmasaalix wa dafcu اlmafaasid dhammaan shareecada markaas culamada gabara a yidhahda maya maya hal qaacido wey waa jalb اmasaalix maxaa yeele mafsado in la celiya lafteedu waa maslax yidhah halkan mid ayba shareecado dhan imaanay waa inuu qofku fahmaa marka masaalix in la soo jiido mafaasidna la difaaco maslaxa hadday tiilay waa in la xifdiyo sharcigu waa xifdiya tii maqneedna waa in la soo jiido mafsada hadday joogto waa la suuliyaa haddaan la suuli karin waa la yareeya waa diinta asalka ay ku dhisanta diin islaam qofku inuu fahmo marka waa muhiim ah. wadafci darari dararka in la difaaco walmashaqati mashaqada in la difaaco wajalbi taysiiri fuudaynta in la soo almashaqatu tajlibu taysiir waa qaacida muhiim ah, mashaqa markay dhacdo fuudaynay keentaa shareecada islaamka ah, markay mashaqa timaado fuudaynay keene shareecada islaamku waa fuudayne waa fududayne mar alla markii mashaqa la arko waa la fududayne idaa daaqa alamru itasaca wey mashaqa markay timaado waa la fududayna waa la fududayna yuriid اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra wasadi baabi اlxiyal baabka xeeladaha in la xiro iyo wasadi daraa'ici wadooyinka gaarsiiyo xaaraamta in la xiro iyagana wasadi baabi اlxiyal xiyalka abwaabadooda in la xiro hiyalku waa dariiqadii yahuudda ay ku halaagsameen ay ku baadiyoobeen xiyalka waxaa loola jeedaa oo la yidhahdaa xiyalka waa shay suuraddiisu inay bannaan tahay u muuqato muuqaalkiisa haddaad fiirido wax bannaanu u muuqdaa muuqaalkiisu wax bannaan uu u muuqdaa xagga muuqaalkiisa markaad fiirido laakiin xaqiiqadiisa waa xaaraan ama isilaaxa sheikh waa inin dhigaahe altawasulu ilaa isqaadi waajibin aw intihaaki muxaramin bimaa daahiruhu libaaxa xiyalka waxaa la yidhaahdaa altawasul ilaa isqaadi waajibin waxaa lagu gaaraa shaygan waajib in la rido aw intihaaki muxaramin ama shay xaaraama in lagu dhaco aa lagu gaaraa shaygan waxaa lagu gaaraana bimaa daahiruhu libaaxa shay aad moddo daahirkiisa inuu bannaan hay aad daahirkiis markaad fiirido aad umala inuu bannaan yahay laakiin waxaa lagu gaarayaa waxay tahay xaaraan in lagu dhaco amase waajib in la rido kaasaa la ydhahdaa xiyal waa arrin aad u khatara culammada muslimiintuna si weynay uga murgaan shaykhulislaam ibnu taymiya risaaluu leeyahay ibdaalulxiyal la yidhahdo sidoo kale calaamatulqayimna iclaamulmuwaqiciinku uga hadlaa kuna dheeraada xiyalkaas aad ugu dheeraada aad u ugu dheeraada oo waxa way boqolaal safqo uga hadla maaha boqol iyo laba xad ilaa saddex boqol oo safqo ayay ku dhowda ama gaarta uga hadla marka waana baabkan waa dariiqadii yahuudda ku baadiyowday qof kasta oo muslin ah waa inuu aad uga fogaado shay xaaraan ah markaad aragto waa laga taga ee lama xeeladaysto lagama daba wareego xaaraanta haddaad rabto inaad naar ka cararto shayga markaad ogaato inuu xaaraam yahay waa laga carara waajib inuu yahay markaad ogaatona waajibka waa la sameeya lama xeeladeeyo lama xeeladeeyo tusaale marka uu shiikh tusaalayaal u baxay maalan waajib la ridayo wuxuu ka dhigay nin aad safray maalin ramadaan waa sooman yahay waa barqadii safar ma rabo uma socdo wax danuu kama maqna markaasuu gaari iska raacay yunaanu waa dhaqaajinay maanta inuu inuu cunto cuna khaliigu ka rabo waxaa la yidhi musaafirka waxaa u bannaan inuu afuro cuntadiisu ka dherga meelahaas markuu marabaa ka hor iska soo laaba hadda muuqaalka markii la fiiriyo xaasleda qof musaafira way musaafirna waa u banaanya magaari meelahan iga firiyo markabu socdo kaasu intal agtiisiyuu raacay meelaha afgoyuu ka sii qadeeyey meelahaas dhex marku maraayuu soo kala wariyey uu yidhi nin aan iska laabana saas caawa soo hoyo hadda muuqaalka markaad fiirido musaafir afuray soo maaha laakiin ujeeddadu maxay ahayd waajibkan inuu iska rido hay daahirka inuu banaan yaha lamoodooda ku rido intaasay ahayd ma u banaanada xaaraan wey ah, ma dhacaydo inay sidaas xalaal ku noqotaa ah, sidaas inay xalaal ku noqotaa wax dhacaya maaha mid kaleeto meelaha gobol tuulooyinka miyiga waxyaalo layaab leh layaab leh a ka dhaca marka fitrada la bixina fitrada ramadaanku markuu dhammaado ah, waxaa laleeyahy war isku kaana keena aan fitrada iska bixine dugsilay wey qur-aanay dhigtaan dugsiga dugsiga iskuukaana keena ama tuulada haddaysan dugsi haysan meel ay ku ballamahay ninkan waxaa lagu leeyahay toban caruura fitradood iyo asaga iyo xaaskii labiyo laga raba kan toddobaa lagu leeyay kan sideedaa lagu leeyay kan shanaa lagu leeyay kan saddexaa lagu leeyay kan labaa lagu leeyay kan shan lagu leeyay midaa soddon lagu leeyay qof midka ugu badanoo laba qof soo qaadaa fitradood midna hal qof uuba soo qaada meela iskugu imaanaya isku kaana keena fitrada iska bixinne isku kaana keena aan fitrada iska bixinne safna geliye xalqaa saas loo xira macalinka amase qof un aa leeya aan xusino haye fitra madaxaygaa bishaana iiga gudoon kaa gudoomi jawaanu ku shubana midka kalen asagu siina kan kalen asagu siina loorkii waa buuxsama marka labaatan qof fidradood camal ama ka badanu noqoa waa buuxaa moogta kaasaa bilaaba haye halqana geliye haye shan iyo toban qof inta cantoobiy gacanta uu shuulay shan iyo toban qof fidradood iga guddoon waan kaa gudoomi jawaankuu jiidan kaan ku xigu leeya haye anigana waxaad iga gudoontaa labaatan iyo laba qof fidradood saasaa lagu bixinaa haye marka miday waxa dhacdaa fidrada lagu leeya ay ka badan tahay labiyo labaatanka waa sugana wareegga sugana meeshuu u taagan yahay ilaalla wey war yaa lagu leeya fidro war yaa lagu leeya ma la arko markaasaa macalin iska karso amase qof midaa qof alla siira midaa yidhi war ii sugo war waxaan amaysaa sadaqa ahayn xataa inta laftigeedu sadaqa maaha midaa inta safka soo galay aa mid u dhiibe shan iyo toban qofa madaxayga iiga madaxayga iyo mas-uulka iiga guddoon waa kaa guddoon kaasuu jiid markaasaa wadhaha kaa ujiide markaasuu yidhi soon layma siisaan war yaa siintaadi siintaada maan haddii fitro lagu leeyahay iska bixi haddii kale or naga hana dhibin ilahay idin ku dhaashay ma fidre waxaas wax la bixina xataa koombada ladkeedaan bixinahayn ha midda ladkeeda dhuumashow ha dhuumashow ma taqaan subxaan allah subxaan allah marka xiyalkii yahuudda waa ah. dada hadda baraarug waxay leeyiin aabbayaalkeen wallahi dadku kala damiiro xaramka waxaan ku orkay nin soomaaliya le waxaan rabaa aniga intaasu carruuraan ahayn aabbana intaasu xaasula aboo waa dhintay fidrana waxaasu ma ahayne intii fidro sidaas loogu cayaaran hadda ka gudaah koleyba mas-uuliyaddaas aabeh isagaa dayacaye ii sheeg meeqa looray noqon karta shan iyo toban loor bal iska bix meeqa sana ad noolaydeen <laughs> intaasaa noolayd Ah, ta iyaas n la iyaasay konton loo bi kara iska bixina aabbahay ah, waxaas ku dayma qabrigii maanta jira anaa nool dadku kala damiiro qaarna hadday wadaan fiiri qaarna caruurtooda aabbayaalkood dhintay ay ka bixinaan ay leeyihiin dalaalkaas aan ka badbaadiyo aabbahay ilaa asaga mas-uuliyadda lumiye sooma marka xiyalku waa waxaas miaal kaluu keenay oo xiyalkaas asna sharcu xarimay ninha islaam furay saddex dalquu ku furay waa murugsan ya nin kalaa arkay markaasuu yidhi allaila aan u guursado ama asagiya ka shaqeeyey asagiya ka shaqeeyey yidhi niyo waa iga cadda islaantaas mana ka maarmo waxa weeye si iig markaasuu yidhi ka leexanaa guursaaye habeen ula seexday iriduu fadhiya iriduukii fadhiya iriduu fadhiya xishoodan xishoodanan khalaas habeenunta la seexduu fura kiyaa ku laabana waa midaas midii nabigu yidhi sala allahu alay wasalam alaa ukhbirukum bitaysi bitay bitaysi mustacaar alaa ukhbirukum bitaysi mustacaar orgiga la soo caariyeystay maynii sheegaa qoysa xoogaa riyaahu leeyahay orgi male roobkiyaa da-ay ariga inuu ilmo qaadaa la rabaa soo maa cidda dariskaaga ku orgi laga soo barya kan waa orgi la cariyeystay islaanta iigu fariiso ila seex ka kac ee iiga oreeg fiiri dulligaas bal fiiri nabiga markaasay yidhahdeen saxaabadu balaa yaa rasuul allahi qaala huwa almuxallil lacana allaahu almuxallila wlmuxallil lahu naclad alle ha ku rido midka u guursanaya islaam hebel xalaal ha noqoto iyo kanle ii guurso xalaal hay noqotee labadaba naclad alla ku rido waana xeeladaas wax kale maha fiiri gabadhii aabbaheeda laga dalba xaflada loo dhiga waa guurina waa la nikaaxina waxaad moodaa run fiiri muuqaalka marka waxaad moodaa shay ruma laakiin xaqiiqadu waa maxay waxa weeyaan ninkaasay xaaraam noqotaa la in loogu banneeyo tii waajib la ridaayeh miaalladii hore fiiriya hadda midaana bal ama annaga noo soo dhadhacda islaantu hmm. hmm. dadkii oo dhan soo dhaaftay mana ii socotaan in laga sheeg masaladan bal fiiriya ama idinkaynugu soo dhacda fiiriya tanna baabka ku xiga muxuu ka dhigay wa min alxiyali aydan maa yafcalhu kaiiru min annaasi اlyowm fii masaa'il riba baabkii ribadaa la yimid allahu akbar inna lilaahi wa ilayh raajicuun ninaa yimid wuxuu gatayuu yidhi baaca silcatan bicasharai aalaaf ilaa sana ninkan dukaanku yimi waxaan rabaa nin yahow toban kun toban kun badeeca joogta inaad iga gadato ood idaymido ha idaymido boqol kun toban kun ilaa hal sana kaala maqnaana mhm. waa ku daymiyey markuu ka tirsado uu leeyahay waa ii beece ma iga gadayda walaal waa ii beece anuu lacagaan rabeeye lacagna isii maydide markaasuu leey sideed kun makaa siiya wade baqaarkaa weli la jooga awow sideed kun makaa siiya toban kununa hadda isaga ku qor baasu iga sii ama sagaal jaf ninkii awalna tukaanka asaga wax wadanu soo gala haddana asaga wax wadanu ka bax soo ma meequu qaatay maalan siddeedku meeqaana ku qoran tobanku fiiriye waa intaas ribada bunuugta xayta ha bangiga maraykanka wuxuu kaloo ka shaqeeya waa intaas ha toban kunaa qofkaan ku qoran siddeed kunaan u qaatay haddeer suuqa sidaas maalidooda ninkan casatada ka mid a wuxuu yidhi saasaa suuqa hadda qabsatay maxaa la samaynaa bangiyaa la tegaa bunuugta ka mida markaasaa la leeyahay nin yahow waxaan rabaa baalkii ahaa in wax la ii murabixeeyo la dhihi maayo ribaan rabaa markaasuu leeyahay haye muraabaxa ma rabtaa annagu muraabaxa badeecadii soo arko dukaanku inoogu imaanaa shaygaas meeqa iga siina intaas soo deji kaasna soo deji kaasna soo deji isku dar waa meeqa waa shan iyo toban kun oo dollar haye halkaas ay taallo bankigu ku ordaa hulay waa kada tugaankaasaan la heshay han iyo toban kun iga siiyan badeecada jeegu jara bankigu jeg han iyo toban kun waa lagu qoraa ninkan damiin iyo wixii laga qortay ninkii tukaanka iyo ninkii asaga israacay ninkii tukaanka u dhiibaan qolada banki mar badeecadan meeqaa lagaa siiy han iyo toban kun soo ma aha ho bis iska tega ninkan markuu tagu leeyahay kii isleeyahay banki isle jeega sheekh anugu badeeca ma rabin badeecadan ma raba lacagaan rabaye waxaad isiidaa jeegayga isii alaabtaada iga soo dejiyey wax iga reeb hadda daalka iga reebo meeqaa shan iyo toban kun ah. kun aan kaa reebaa meeqaa saa kano iga dejiyeyda kun <laughs> kun ama laba kun sidii un hadla <laughs> la yeelo uu inta ka reebtuu jeeggiisiina yidhi marka wax dhan waa maxay waxaana waa maxay waa shan iyo toban kun daymo labaatan kunna ha lagugu qoro ama toddobiyo toban kun ha lagu qoro soo ma waa intaas maxaa kaloo meesha yaalla Ah, wa inta meesha yaalla waa intaas شhan ah, iyo toban kun daymo toddobiyo toban kunna ha lagu qoro waa intaas waxa meesha yaalla mhm. wallaahi wuxuu yidhi ninkaas waa nin ganacsada suuqa jooga ilina kaa imahay du haddaad aragto waxa meeshaas yaalla afar iyo labaatanka saa waxaasaa socdu waxa weeyaan soo deji alaabta hoo jeega sii jeegayga waa <laughs> intaas ama ah, alaabtii ama tan ama se sida sidii kaloo ka dareeda oo hadda aan aqrinayni oo ah waxa weeyaan jeeg markuu keenu le iga gado alaabta alaabta waa ii beece isla asagii waa isla ayadii mogta dukaankii alaabtii siduu dhex taalla shan iy toban kun kule heshiy waa u tegey jeeggiyuu ka soo qaaday nimankii aduu keenay jeegga marka kii gacanta kudhigu leeya alaabtu niya waa ii beece alaabta iga gado meeqaad sideed meeqe waxaan kaa siiyey shan iyo toban kun haye waxaan kaa siinaa labiyo labiyo toban kun waa igu yarta wax ii bari saddex iyo toban kun haye ordiska tahoos qaadee mm. marka waxaa ku qoran toddobiyo tobanka ama sideed iyo tobanka marka waa maxay wuxuu waa lacag lacag lagu gaday fiir cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi inahu daraahimun bidaraahim dakhalat baynahumaa xariirun ay qidcatu qumaash laba lacagooda laisku bedelay ninkan wuxuu qaatay lacag waxaana lagu qoray lacag dayna waxa yarkaa u dhexeeya waa xeeladaysi ee dan lagama lah waa lacag lacag lagu gaday oo kala badan oo dayn ah mid laakiin xeelad yar bisa udhaxayd soo ma jeedi allah mustacaan masaladaas marka waxaad akridaan fiqu nawaasilka bakar abu zayd ka akriya si fiican xooga u taxliilina fiqu nawaasilka bakar abu zayd akriya saddex suuru u yeelaya laba suuro waa ribo banaanka taaluu leeyay hal midna waa banaantuu leeyay saddex suurun u yeelinaya fiqu nawaasilka bakar abu zayd waa shiikan xilyaha iskale xilyahan aan akrayno shiika iskaleha saddex mujalow inuu yahay saasaan malayn marka kaasaan maktabadda mudaalacadan oo masaajidka abu hurayrana waa yaalla fiqu nawaasilku aan sheegaya waa yaallaa si fiican u taxliilinaya haddiiba fiiri bangiga markuu yimaado wuxuu leeyahay la yidhaahdo shaygaasaan rabaa markuu yidhahdo la yidhahdo shaygaas annagaa kuu gadayna intaas magan kaa siinana intaasoo lacagaan ku saarayna iyo riba waa riba haddiiba loo sheego lacagta la saaraya marba haddii loo sheegay lacagti la saara intaan bagigu badeecadii soo gadin haddii loo sheegay lacagta la saari doono boqolkiiba waa ribo ta labaad oo ribadaana waa haddii layha kama bixi kartid oo markii hore iyadoon badeecadiiba bangigu gadan oo qofkii wax gadan qofka waxa la rabaa marka laga gado inuu khiyaar leeyahy sooma aw khiyaar majliski marka horeba aaba laga sii qoday damaanad iyo wax walba laga qoray iyadoon badeecadiiba bangigiiba uusan ka gadan isagu iyaduna waa ribo maxay badbaado ku noqon kartaa badeecadaas aan rabaa hu ma rabtaa h ord iskata waqti hebel noo imow ama si annaga ku wacayna telefoonka lagala rabta bangigaa badeecadii keensaday qofkiia loo yeera war wataas badeecadii annagaa gurigii haddaa rabta gurigaas annagaa gaarigaan annagaa haye ma saas iga siinayda intaas maalinkaar sii karo gortan hadduu rabo iska tegi karo waa inuu iska tegi karo oo khiyaar leey hadduu rabana uu ka gato lacagna ha saarteen waa ganacsi markaas nuucaasaa ka bannaanu leey laakiin haddiiba loo sheego intaysan badeecadii bangigu gadin haddii loo sheega lacagta la saari doono waa riba uu leey labo haddii aan loo sheegin laakiin khiyaar ma leh waa ribo haddii labada laisku darana iska badbaad warkeed badbaad marka in aad loo fiirsado inta adduunyada la joogo aad ay fiicanta hmm. wahaakadaa walamru arrinku haakadaa waa sidaas walamru arrinku haakadaa waa sidaasu diita ilaahaw lagugu hanuuniyaa lirushtika hanuunkaaga abadan weriga فإن haada arrinkan aan kuu soo sheegay oo ah dariiqadan ina haada dariiqa oo ah in faraca lagu shubo qaalibka shareicada oo ah usuusha mudaridada ah in lagu shubo oo adilada iyo usuusha iyo dawaadida lagu socdo faina haada arrinkaas yuscifuka wuxuu kuu gargaaraa fii mawaadini اlmadaayiqi meelo iriiri ah meelo ciriiriya haddaad barato fanni kasta maaha fiqiga kaliya naxwada baabkaad akhrisataba haddaad wixii aad akhraydaba ku icraabto haddaad tafsiir akhrisato haddaad xadiis aragto waxaad aragtaba haddaad icraabto marka dambe waxaad noqaydaa saliiqi sidii carabkii u dhashay oo kalead noqayda ah, sarfi markaad akhrisato haddaad ku dabaqdo kelmadaad aragtaba tira ishtiqaaqeedu waa kee waa la dabagasha oo la dabagasha saliiqi uu kuu noqon qawaacid fiqiyad akhrisatay iyo usuulu fiqi wax alla waxaad aragto waa ku raadida halkii ku jirta lafdigan waxaad noqonaydaa aqiihu nafsi aqiihaad noqonayda soo ma jeedid aqiihaad noqonayda waa gudbayda waa gudbayda waa gudbayda soo ma jeedid aqiihu nafsi aad noqonayda laakiin naxwaad xifsanta marka la joogo kutubu naxwa miaalka waa iraabi kartaa laakiin markaad tafsir akhrida iraabi ma kartid oo haddaad xadiis joogto ma iraabayd oo haddaad fiqi joogto ma iraabayd oo inaad ku tabiiqido naxwadaadii laqbadaad kuma dadaali kartid waxay noqoyda alfaad aad xifsantoo nacfi lahayn sarfigaaga wuxuu noqona alfaad aad xifsantoo nacfi lahayn wakadalika usuulkaaga iyo qawaacidkaaga waxay noqon alfaad aad xifsantoo nacfi lahayn waxaa la rabaa masaa'ilka fiqi aayadda aayadaha iyo istisaar masaa'ilka xadiista iyo masaa'ilka istisaar faqiihu nafsi saasaad ku noqoy laakiin qur-aankana siyada waa qisataa fiqiguna waa kuu gaar isma saari kartid weligaa waxa weyaan alfaada xifsantaad joogtaa marka waxaa kuu gargaari karaa middan oo inaad isku dabaqdo wax walba qaacidee masaa'ilkeeda aad ku dabaqdo qaacidadu marka hadhow markay arrimo kugu timaado arrintan miisaanaad saari karta miisaanaad saari karta fa ina dariiqan yuscifuka waa kuu gargaaraa fii mawaadin madaayiqi meelo ciriiri ah ayuu kuu gargaaraa fii mawaadin اlmadaayiqi mawaadin iyo madaayiq labaduba waa mafaacila soo maa haddana labadiiba waa munsarif maxaa yeele midna ala gasha midna waa la idaafiyey soo ma jeedaan wacalayka kaas haddaan qabanno maya wacalayka laasim wey ismu ficil wey wacalayka laasim bitafaquhi faqiih noqoshada laasim weliga inaad faqiih noqoto laasimoo dalab dalab inaad faqiih noqoto kamaa aslaftu sidaan soo hormariyey fii nusuusi sharci sharciga nusuustiisan aad fahamto fii nusuusi sharci ku tacaluji tafaquha alayka laasim bitafaquhi fiqi dalbid kamaa aslabtum sidaan soo hormaray fii nusuusi sharci sharciga nusuustiisa aad fahamto iyo watabasuri arkid aad aragto bimaa shayga yaxufu ku hareeraysan axwaala tashriici jidaynta xaaladaheeda sharcigu markuu wax jidayna markuu wax waajibina markuu wax xaaraamtilmayna waxa ku hareeraysan fiiri waxyaalaha sharcigu tixgeliyo tixgeli maqaasida shareecada ay ilaalido waa inaad garataa cilalka axkaamta lagu xidhan waa inaad garata waxa ku hareeraysan araga ufiiri wata'amuli iyo ufiirsi laazim ah, wata'amuli waxaad laasimtaa ufiirsi fii maqaasidi shariica shareecada maqaasideeda aad waxa weyn u fiirsato aad ugu fiirso waxyaalaha shareecadu ilaalido ah, waxyaalaha shareecadu ay inkirto maqaasida shareecada iyo xikamka u fiirso cilalkana ah, fiiri maqaasidana fiiri labada fiiri maqaasidu waa xikamka wataamuri u fiirsi laasim fii maqaasidi shariica sharicada maqaasideeda xikamkeeda aad u fiirsato fain khalaa fahmuka fahamkaagu hadduu ka marnaado min haada cilalkana ma taqaanid axkaamta lagu xidho maqaasidu shariica iyo xikamkiina ma taqaanid ow nadaa hadduu ka joogsado samcuka maqalkaaga hoos waa u geli jeeda waaba ka soo boodaaba aayadda hoos uma geli karo aw nabaa hadduu ka joogsado samcuka maqalkaaga fa inna waqtaka waqtigaagu daa'icun waa mid dayacan waqtigaaga daalibnimadu waa dayacanya wa ina sma aljaahli magaca jaahilnimana wa ina sma aljaahli magaca jaahilnimana la waaqicun calayka korkaagu ku dhacaya jaahilaa tahay alfaadan waa xalaal waa xalaal ad akhree waa xaaraam waa xaaraam ad akhree laakiin waxay xalaal ku tahay wa xaaraam ku tahay ma sheegi kartid oo daliil uma keeni kartid magac jaahilnimo dushuu kaa saaraya falfaqiihu faqiih huwa faqiihu man qof weeye tacridu ay u soo banbaxaydo annaasilatu dhacdo dhacdadaasoo laa nasa wax nasa fiihaa naasilada uusan oo fa wa haadihi alkhallatu sifadan oo ah tadbiiqinta inaad tadbiiqido inta fahmto cilalka maqaasida inta fahmto inaad tadbiiqido inaad tadbiiqido wa haadihi alkhallatu sifadan bidaati daat ahaan hiy latii waa mida tucdiika ku siinayda atamyiiza waa laba yo-ood atamyiiza wax kala soocid tamyiiska addaqiiqi ee daqiiqa aad u sugan oo wax yar xataa aysan kaa qarsoomi karin ah, masaa'ilka gabara waxaa u dhexeeya furuuq aad u yaryar marka qofkaan aqoon isku midu mooda ah, tana waa bannaanta ee eh, tan waa bannaanta iska leey ah, markaas isagoo jaahila mujtahid isku bedela marka taas maya waa in tamyiis daqiiq ah waxaa jira wax wax aad hoose u kala sooca oo markaad fahamta marka cilalka iyo xikamka ayaad marka tamyiis daqiiqa yeelana wa haadihi alqalatu sifadan bidaati daataniya alati waa midda tucdiika ku siinayda adtamyiisa soocid addaqiiqa oo aad u xeel dheeroo wax yar xataa aysan iskaga kaa darsamayn walmicyaara miisaan ayay ku siineen markaad cilalka iyo maqaasida fahamto micyaarkaasoo miisaankaaso asaxiixa saxiixa limada limada taxsiili soo xasilintaada haayada ay gaarsiisanta soo xasilinta aad cilmiga soo xasiladay haayadeeda taanaa kuu kala soocayda limada limada taxsiili soo xasilinta haayadeeda iyo wاlqudrati awoodida cala takriiji soo saaridda aad awoodo falfaqiihu faqiih huwa faqiihu man qof weeye tacriidu lahu ay u soo banbaxdo annaasilatu dhacdo dhacdadaasoo laa nasa wax nas ah dhacdada aysan ku sugnayn oo fayaqtabisu u soo dhuxul qaadana lahaa dhacdada xugma dhacdo aan nas ku soo aroorin ah, ku imaanayn markaasu inta kitaabkii sunnada fiiriyu saara ah, iska duursheex maahan waxa weeyaan waa wadacad ku saaraya oo la yaqaan oo qof kastoo faqiiha markuu arko ka markhaati kacay soo ma jeedi walbalaaqiyu qofka balaaqigaah balaaqa u yaqaana la yidhaahdaa laysa maahan man yadkuru laka qofka kuu sheegaya aqsaamaha qaybaheeda iyo wa tafriicaatiha faracyaalkeeda taasay u qaybsantaa taasuna taasay usii farxantaa miaalkeedu waa saas kaas balaaqi lama yidha haba qiimaa weynkaas male laakinahu balaaqiga runtaa man qof weeye tasri ay u gudbaydo basiiratu aragtidiisa basiirada albalaa basiirow waa oqoonti basiiratu oqoontiisa oqoonta albalaaqiyatu ee balaaqadeed fii kitaabillahi kitaabka alle u gudbayda maalan waa tusaale oo fa yukhriju ka saara min maknuuni culuumihi kitaabka culuumtiisa midkeeda qarsoon wujuuhahaa balaaqada wujuuhdeedii waa ku tadbiiqina aayadduu soo qabto qur-aanka tafsiirkiisa macaanidii balaaqadu bannaanka soo dhiga ah waa soo dhiga macaanidii la rabay ee balaaada culumtiisii qarsoonidu banaanka soo dhiga wain kataba hadduu qoro ow khadaba ama uu khudbeeyana nadama laka waa kuu tixa ciqda ha kuu sheedo marka uu khudbeeyo ama uu wax qorana qoraalkiisay ka muuqanayn macaanidii qoraalkiisa ama khudbadiisay ka muuqanayn walamru arinku haakadaa sidaas wey balaaqo kaliya maahan filculuumi culumta kaafatan dhammaan xaalayta arrinku waa saas qofka naaxiga waa qofka markuu wax akrinayo ama fiqi ha akriyo ama xadiis ha akriyo ama tafsiir ha akriyo waa qofka ay laqbadiisa ka muuqanaydo oo kelimad walba meesha exraabteedu aheed saari kara maahan qof oo alfaad qawaacidka carabiyada daldali kara maaha imsa daldali kartoon tabiiqi karin haba qiima mal waa inuu tabiiqiya u gudbaa sarfiga waa saas kulli waa saas usul fiqiga waa saas usulkii hadduu qawaacid hayo laakiin uusan tabiiqi kara waba faa'iida mal marka culumtoo dhan waa nuucaas alaslu alxaadi waalaauun asalka soddon iyo koobeeya allujuu waa u ciirsasho ilallaahi alla loo ciirsado tacaalaa ilaa wuu sarreeyaahe fi dalabi cilmi dalbidda iyo wa taxsiiri soo xasilinta allujuu u ciirsasho ilallaahi alla xaggiisa loo ciirsado tacaalaa ilaa wuu sarreeyaahe fi dalabi cilmi dalbidda iyo wa taxsiiri soo xasilinta hadday mas'ale ku dhibto oo ay mas'ala kugu adkaato ilaahay baa loo cararaa ilaahay baa lagu tiirsadaa ilaahay baa la baryaa lama argagaxo lagamana quusto lasma ah, yiraa mataqaanin sideedana masalada markay kitaabka kaaga xidhanto oo waad argtaa lakin waa fahmi weyde boqol goor haddaa rabto ku celi lagama tago waa lagu celiya ilaah la baryaa waa lagu celiya waa la baryaa waa lagu celiya haddii mas'aladii macnaheedii sharaxay u baahan tahay waa la rogaa haddaad boqol kitaab inta rogto sharxeeda aad fahmi weydo mid boqol iyo koobaada la raadiya mid boqol iyo kow ah aa la raadiya ee lagama tago ilaahina waa la baryaa mar walba waa lagu celiya waa lagu celiya waa lagu celiya shee saal xuseymin sharaxa wuxuu ku keenaa kisaa imaamkii dhammaa oo naxwada oo kuufa wuxuu leeyahay marka hore naxwada waa bara waay waa dhibtay naxwada ku adkaatay waa u suurtogeli weyday waa ka tegey maalin dambe wuxuu arkay quraanjo cuntadeedii afka ku sidata oo derbigan korayda gidaarkaana korayda halkaa markay mare waa soo dhece badana waa kore waa soo dhece waa fiil waa soo dhece waa ku laabe dhihime waa kori waaye waa ku markii dambe la korto markaasuu quraanjadan markay tegi diidi waa korto soomaa naxwadiiu ku laabta imaamu ku noqdo imaamu ku noqdo marka waa noocaas dad albaabkan iska garaacdo oo tegi did waa lagaa fura dii lagu jiro soo ma laakiin laba goor gowgowsid waa dhaqaajida khalaas yaa kaa furaya kusoo raasaan marka lagama haro laysma yiraa fannigan waa barawey wax adiga dad kayrka ahu bartay insha allah adna waa barani laakiin laba shay isku day ha sabrin ee ku dadaal ilaahayna barya xeeladaada ha isku hadlayn labadaas bisla imow wuxuu yidhi shiiku laa tafsax haargagixin idaa lam yuftax laka haddaan laguu furin fii cilmin cilmi cilmigoo min alculuumi culumta ka mid ah faqad tacaasad way ku adkaatay bacdu alculuumi culumta gobolkeed calaa bacdi alaclaami cilmi badanayaalkii gobol ka mid a ah, cilmi badanayaalkii almashaahiri ee la caanbixiyey culummadii waaweyneed ee caanka aheed funuunta gobolaa ku adkaatay wa minhum waxaa ka mida ah man gobol saraxa cadday bidaalika adkaanshadaas kamaa yuclamu sida laga ogaanaa min taraajimihim tarjamooyinkooda wa minhum waxaaba ka asmaci a ka mid ah lam yuftax soo qadaro lam yuftax lahu looma furin fii cilmi اlcaruud cilmiga laydha caruudka looma furin waa u furmi diida waa cilmiga lagu barta gabayga sida loo miisaamo iyo kaafiyada culamada kabal ka mid a ah weligan iyadoo naloo akrinan ta iska daalacannay aan baran soo ma jeedo isaga oo imaamkii luqada ah looma furin hmm. imaamkii luqada ah culmadan wax akri jirna qaar ay yidhahdeen weligay layma akri waad daalacda waana fahmi soo ma jeeda marka isagaa imaamkii naxwada ahna oo imaamkii luqada ah weliba imaamkii luqada soo ma jeedid ma loo furin waruhaawiyu almuxadiu ee muxadidka ahaa lam yuftax lahu looma furin fi lqadi qoraalka nag qoraalkiyaa ka xirma ah, waa dhiba wabnu salaax lam yuftax lahu looma furin fi lmandiqi mandiqa nandigu waaba xaaraanu dhihi jira isagu baktigu waa xaaraan mana ahana ay yihahdeen culummadu isaga baran waayey culummadii barata aad dhihi jireen qaarkood waa xaaraan mandiqa in badanoo ka mid ah waxa lagu fidnoobay wey hmm, lagu fidnoobay oo falaasifadii waxa weeye falsafadoodiiyaa ka buuxda saasay leeyihin culummadu marka looma furin wa abuu muslim annaxwi lam yuftax looma furin fii cilmi tasriif imaam naxwada imaamku ah sarfiga looma furin waa u furmi diiday baabkaas ah, laakiin waxaad ogaataa waxaad arki doontaa qaar badanoo lagu leeya looma furin annaga ragga noogu aqoon badan marka la arko ardadoodii xataa noqon mayno iska da inaan iyaga gaarine looma furintu siduu rabay kama gaarin wey baabkuu rabay kama gaarin wa qaar badan waana arki doontaa miaalada soo socda wasuyuudiyu suyuudi lam yuftax fi xisaabi baab xisaab asna looma furin waa abu cubayda ah, macmar ibn muana wey macmar ibn muana mar haddii ta lagu daro abu cubayda ta la yidhi abu cubayd marka la yidhaha alqasim ibnu salaam wey ah, kaas waa imaam fi sunna ah, qasim ibnu salaam hmm. kanadahooda luqawi waxaa lagu leeyahay asagana abu cubayda kow waa moxamed ibn cabdilbaaqi alansaariyu wa abulxasan alqadiiciyu wa abu zakariya yaxya ibnu ziyaad alfaraa wa abu xamid alghazali khamsatun lam yuftax lahum binaxwi naxwada looma furiya lagu yaa ku jira raggaan ma taha yaxya ibnu siyaada ku jira oo aqwaal ku leh naxwada keligiis macnaha meeshuu raba yuusan ka gaarin wa soo ma jeed furidda lagu sheega waa saasa ma ahan ma fahmin caamil ma fahmin maaha caamil ma fahmin maaha subxaan alla fa yaa ayuha daalibu ardayo daacif lalaab araqbata dalabka wafzac u argagax ilallaahi allah fi ducaa'i baryada walujuu'i u ciirsiga iyo ku tiirsiga ilayhi ilallahi alla xaggiisa aad u ciirsato walinkisaari isjejebinta bayna yadayhi ilahay hortiisa ad isku jejebido markay masale ku dhibto xeeladaada iyo maskaxdaada ku xisaabtana ilaahay bari u calaacal u calaacal ilaahay subxaana wa tacaala wa kaana shaykhulislaam ibnu taymiya wuxua raximah ullah kaiiran maa in badan yaquulu mid yidhaahda fii ducaahi idaa stacsaa markuu ku adkaado calayhi korkiisa tafsiiru aayatin aayad tafsiirkeed aayadoo min kitaabilahi ka mida tacaala ila waa sarreeyahay allaahumma yaa mucallima aadama wa ibraahiima nebi aadam iyo ibraahiim allihii waxbarayow callimnii ibar wayaa mufahima sulaymaana fahimnii nebi sulaymaan ilaahii fahamsiiyeyow ifahamsii fayajidu wuxuu heli jiray alfatxa furid fii daalika arrinkaas ilaahayaa fag u sii jiray suu u baryaa oo u baryaa o u baryaa siduu u baryaa oo u baryaa aa ilaahay fag u sii jiray subxaanahu wa tacaala hadalkaas wuxuu ku yaalaa muqadimatu tafsiiri suurati اlikhlaas lishaykh اislaam ibnu taymiya uu ku yaalaa safxada oo lixaad muqadimada tafsiirka suurat اlikhlaas ayuu ku yaalaa ibn cabdilhaadina fi lcuquudi duriyu isna ku sheega safxada shanaad ibn اlqayim iclaam اlmuwaqiciin juska labaad iclaam اlmuwaqiciin juska labaad safxada boqol sagaashan iyo toddobo taxqiiqa oo calaamatu mashhuur xasan hadalkuna sidaan aha shekh islam ibn taymiya wuxuu yidhi rubamaa daalactu cala alaayati اlwaaxidati miata tafsiir waxaa dhici jirtay hal aayad macnaheed si aan u fahmo boqol tafsiir inaan ka fiiriyo boqol annagu ma hayno boqol iska daaye guri oo maanta labaatan tafsiir taallaa waa yari soo ma jeedin labaatan tafsiir miday taallaa waa yari isaga boqol tafsiira u taalla boqolkoodu isku mara aayaddan macno uu isleeyahay aayadda macnaheedii oo maqsuudullaahi ah maqsuudullaah ma aadan dareemin u isleey weli boqol markuu akriyo tafsiir uma as'al اllaha alfahma markaasaan ilaahay weydiisaa inuu ifahmsiiyo wa aquulu waxaan dhihi jiray yaa mucalima aadama wa ibraahima callimnii wa kuntu waxaan ahay adhabu mid aada ila masaajid اlmahjuura masaajid oo ku taalla meelo aan wax ku tukada la arag oo cidlo ah oo wax amire aan la arag aan aadahu iyo wax lamida wa amruqu wajhii fi wejigaygan meeshaas boorka wax jooga iyo wax alle ku caabudayan alle ku caabuda anagoo wejiga caradu iyo boorku ii yaallo wa as'alu llaha tacaala aan ilaahay barya wa aquulu yaa mucallima ibraahiima callimnii aan dhahaa markaasa ilahay ii furi allah subxana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala